waxa weeyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الرابع والعشرون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من آخر الحديث رقم 384 xadiidkaasu ka bilaabmayo xadiidkii hore uu ku soo dhammaaday marka xadiidkuna wuxuu aha xadiidkii nebiga sal ly slam mucaad ibnu jabal uu ku yidhi waan ku jeclahay waana kula dardaarmayaa mucaadow haddaynin salaad walbaba aakhirkeeda inaad dhahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik xadiidkaasuna waxaa weeyaan buu lihi alimaamu nawowi radi allahu tacaala canhu xadiidun صaxiix rawahu abu daawuuda wالنasaa'iyu biisnaadin صaxiix lakin xadiidka sheekh alalbani xafidah llah isaga wuxuu ka dhigayaa xasan buu ka dhigayaa oo fi saxiix aljaamic الصaغيir xasan weeyaan buu yihi xadidku xadiidkuna wuxuu ku imaan doonaa mar labaad raqم ألف وأربعمائة اثنين وعشhرين وعن أنس رضي الله عنه أن رجuلا كان عinda النبي صلى الله عليه وaلي وسلم nin baa nebiga sl ل agtiisa joogay famara rajul bihi nin baa soo maray faqaala markaasuu ninkii nebiga sal اه علي sلم la joogay baa wuxu uhi ya rasuul الlah إنii la أحب hada anu ninkaas waa jeclahay faqaala lahu النبyu صلى اه عليه وسلم أعlamtahu ma ogeysiiso ma u sheegtay qaala laa qaala faaclimhu ogeysii falaxiqahu wuu haleelu ka daba tegey faqaala markaasuu yihi inii uxibuka fi اllah anuu dar alla niyaho kuu jeclahay faqaala markaasuu wuxuu yidhi kii la jeclaaday baa yidhi axabaka aladii axbabtanii lahu ha ku jeclaado midkaad dartiisa ii jeclaatay oo alle weeyaane adigana ha ku jeclaado marka waa u duceeyey rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix ah, marka xadiidkana waa sidaa uu sheegay ayuu asheekh muqbil ilwaadici uu u saxiix yeelay fi saxiixi اlmusnad waxaa kaloo xadiidka weliya cabdirazaq baa isna wariyey marka xadiidkankadu wuxuu ka hadlayaa tarjamada alimaam nawowi tarjamadiisa meeshii ugu dambeysay baabka yani gaan ka wadnaaye ee uu dhihi jiray waxa uu dhahayo qofkii loo sheego in la jecel yahay oo marka ninkankadu wuxuu dhahay adigana allah ha ku jeclaado buu dhahaya allah darti ii jeclaatay ha ku jeclaado waxaa kaloo soo maray xadiidkii mucaadna inuu ku yidhi abshir xiina samictu rasuul اllahi salى الlahu alيه ali wslam yaqulu kada wakada marka labada xaalaba waa la heli karaayo in labada nina saxaabigii labada ay ku kala jawaabeen midkii la doonaba waa lagu raaci karaayo haddii la doono waxaa la dhihi karaa qofkaas yidhi waan ku jeclahay waxaa la dhihi karaa abshir faina rasuula اllahi salى الlahu عalيh wali wasalam qaala kada wakada ama abshir faina fulana rawaa can rasuuli الlahi salى ه alay sl anhu qaala kada wakada haddii la doonana waxaa la dhihi karaa axabaka allahu aladii axbabtanii lahu allihii aad darti ii jeclaatay ha ku jeclaato midkii la doono lagu jawaababa waa صaxiix baabu calaamaati xub اllahi tacaalى اlcabda wاlxasi calى التakhaluqi biha wالsacyi fi taxsiiliha calaamada lagu garanayo inuu alla qofka jecel yahay qofkan inuu qof wanaagsan oo alla jecel yahay uu yahay calaamada lagu garanayo iyo iyo muxuu ahay iyo gubaabada laisku gubaabiyey in jacaylka alla la kasbado oo lagu dadaalo weliba in la helo lagu dadaalo qaala allahu taعaalى qul in kuntum تxibuuna اllaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah وyغfir lakum dunuubakum wallahu غafuur raxiim waxaad dhahdaa haddaad alla jeceshihiin ani soo raaca allah idin jeclaanaya inaad idinna dembi dhaafaye marka qofkii rasuulka salى الlahu عalيه wali wslam raaca ee sunnadiisa طabaqa ee isaga ku dayda ee maselkiisa aclaha isaga ka dhigta taa macnaheedu waxaa wey inuu alla jecel yahay inuu alla jecel yahay bay calaamo u tahay lanno muxuu ahayey alla jacaylkiisa wuxuu ka ratib ma itibaacu rasuuli salى الlahu عalيه wali wasalam wa qaala tacaalى ya ayuha aladiina aamanuu man yrtada minkum can diinih fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhum وayuxibuunah adilaة عlى الmuؤminiina acizaة عlى الكافiriin يujaahiduuna fي sabiili الlahi walaa yakaafuuna lowmata laa'im dalika fadl اllahi yuutiihi man yashaaء wallahu waasiع caliim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow man yartadda minkum qofkii ka ridoobay ee ka noqda idinka idinka mida can diinihi diintiisa qofkii ka noqda ee gaalooba fasawfa yaأti اllaahu hadda kadib buu alla keensan doonaa biqowmin rag buu keensan doonaa yuxibuhum uu jecel yahay wayuxibuunahu iyaguna alla jecel oo ah adilatin kuwa mutawaadiciin u ah calى اlmؤminiina mؤminiinta u naxariis badan oo u tawaaducaan iska weynaysiinin waa kow taas waa calaama cizaة calى اlkaafiriin gaaladana ku ad adag oo gaalada iska weynaysiiyo u daran waa mid labaad labadaasiba labadii uu saxaabada rasuulkana sal ly slm alla kusoo ammaanay moxamedun rasuul ullah aadeedii yujaahiduuna fii sabiili الlah ku jihaada jidka alla ku jihaada oo gaalada la jihaada dar alle ula jihaada walaa yakhaafuuna lawmata laa'im aan kana baqaynin qof canaanta canaantiisa jihaadka iyo xaqa ay sheegayaan iyo dar allah ay u sheegayaan hebel baa kugu nici iyo waa lagu canaanan iyo bulshadaad ka dhex bixi iyo ka takooraan waxba aanay ku jirine dad alla wuxuu sheegayo u sheego wuxuu falayo u fal dalika fadlullah kaasuna waa deeqdi alla qofka inta alla waafajiyo deeq alla alla siiyey yu'tiihi man yashaa qofkuu doono alla siiyaa wallahu waasicun caliim allahuma aatina min fadlika alcadiim fainaka waasicun caliim marka waxa weeyaan calaamaadka lagu garto in qofka alla uu jecel yahay bay afartantaduna iyaguna ka mid yihiin inuu mu'miniinta qofku u naxariis badan yahay oo u tawaaduco inu iska weynaysiinin gaalada inuu ku ad adag yahay inuu dar alla jihaadka u galo inaanu xaqa qofna ugu aaba yeelin afartaasuna iyaduna waxaa weeyaan waa calaamaadka alle qofkaas inuu jecel yahay lagu garto وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه وaليه وسلم in allaha tacaalى qaala alla sarreeyo wuxuu dhahay man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb qofkii dhiba weli tay a dhiba oo dartay u dhiba waxaan ogeysiiyey dagaal baan ogeysiiyey inaan dagaal ku qaadayo ayaan ogeysiiyey col u ahay wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaygu iiguma soo dhowaado bishay-in wax oo axaba ilaya xaggayga looga jecel badan yahi waan ka jecelahay mima iftaradtu wixii aan ku waajibiyey mima iftaradtu calayhi aan ku waajibiyey wixii aan ku waajibiyey oo uu guto siduu iigu soo dhowaado wuxuu iigu soo dhowaado oo kale ma jiro marka gudashada la gudanayo faradka alla la gudanayo yu alla subxaanahu wa tacaala iyo aad u jecel yahay oo isagaa ka fadli badan sunnada gudashadeeda wamaa zaala cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil addoonkaygu kama zuula inuu iigu soo dhowaado sunooyinka inuu sunooyinka iigu soo dhowaado aanu ka zuulaynin kolkuu faradkii guto dabadeed xataa uxibahu ilaa ka jeclaado marka darajat lmaxaba darajo la yidhaaho ayaa jirta oo lagu gaadho cibaadada badinteeda kolkii faraa'idii laguto dabadeed sunada lasii badiyo فإdا أحbبته markaan jeclaado kuntu سمعه اladي yسمع bه waxaan u noqonayaa mqlkiisuu wax ku mqlaayay وbصرh اladي yبصر bه aragiisii wax ku arkaya baa u ahaanaya وyadh اlatي ybطش bha gacantiisi wax ku qabanayey ورجlh اlatي ymشي bha iyo lugtiisuu ku soconayay وإn sألnيi أعطaytه haddii uu i weydiisto waan siinayaa وإn اstacاadnيi hadduu wax iga magn galo wax iga badbaadi yidhaana la uciidannahu waan badbaadinayaa waxaa weye rawaahu الbukhaariي wa macnaa aadantu aclamtuhu biأnnii muxaaribun lahu wa qowluhu istacaadanii ruwiya bilbaa'i wa ruwiya binuun istacaadanii iyo istacaada bi labadaba waa lagu wariyey xadiidkan hadda hor baa soo marra uu soo sharxay wa anhu radي allahu canhu can الnabiy sal اه alay slam qaal إida axaba allahu tacaala alcabda markuu alla subxaanaه wa tacaala tareeyay addoonka uu jeclaado naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqaa marka alle subxaana watacaala nido wax la ydhaha buu leeyahay siduu wax munaajaa la ydhaha u leeyahay niduhuna waa codka dheer ee sare ayaa la yidhaahaa marka alle subxaana watacaala kalaamkiisu sawd iyo xuruuf buu leeyahay laakiin kuweena oo kale aan ahayn cod dheera alla waa ku dhawaaqa cod gaabanna alla waa ku dhawaaqa kayfadiisana isagaa garanaya alle subxaana wataala jibriil buu alla u dhawaaqayaayo wuxuu dhahayaa إنii أحببت فuلانا فأحبه hada جiبريل buu all u dhawaaqay وxuu إن الlaha taعaaلى يحب فuلانا all فulan buu jecel yahay فأحببه adna jeclo الله فيحبه جiبريل جiبريل baa jeclaanaya فيuناadي جiبريل baa ku dhawaaqaya في أهلi السماء khalqida makhluuqaadka samada joogu ugu dhawaaqayaa socdooda ku dhawaaqayaa in allaha yuxibu fulaana faaxibuuh alle hebel buu jecel yahay ee jeclaaday fayuxibu ahlusamaa ahlusamaha jeclaanaya uma yuudacu lahu lqabuulu fi lard cirka dhulka ayaa waxaa loo dhigayaa qabuul aqbal dadka oo dhan ay iska jecel yihiin oo arrimiisa oo dhan la fulinayo qofku ugala yimaadaaba uu ka aqbalayo oo soo dhoweynayo oo buu noqonaya rawaahu متفق عليه وفي رواية لمسلم قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا alla markuu qof jeclaado dacaa جiبريiل جiبريل buu u dhawaaqa u yeeraa faqاala wuxuu dhahayaa إنii أحب فuلانا فأحببه hebel waan jeclahay adguna jeclow fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya uma yunaadi fi sama samadu ku dhawaaqaya jibriil fayaquul wuxuu dhahayaa in allaha yuxibu fulana faaxibuuhu alla fulan waa jecel yahaye jeclaada uu dhahaya jibriil ninkaas alla waa jecel yahay jeclaadu dhahaya uma yuudac fayuxibuha ahlu samaa khalqigaas samada jooga malaa'igta alle iyo ah yaa jeclaanaya ثuma yuudacu lahu اlqabuulu fi اlardi dhulkaa loo dejinayaa loo dhigayaa aqbalitaan dadku ay soo aqbalaano ay jecel yihiin waidaa abgada cabdan markuu addoon nacana dacaa jibriila jibriil baa allow dhawaaqaya fayquul wuxuu dhahayaa inii ibgidu fulaana faabgidhu anu hebel waa nacbahaye nac fayubgidhu jibriil jibriil baa nacaya ثuma yunaadii fii ahli الsamاء ayuu ku dhex dhawaaqayaa in allaha yubgidu fulana faabgiduuhu hebel alla waa necab yahay nacam ayuu dhahayaa fayubgiduha ahlu الsamاء ahlu samada malaa'igta iyabaa nacaya ثuma yuudacu lahu اlbagضاءu fi اlarضi dhulkaa loo gelinaya nacayb khalqiga allan baa karhanaya oo necmaanaya xadiidkan kada waxaa ka wariyey abu hurayra radي allahu canhu nin la dhihi jiray abu صaalح الsamaan ayaa ka wariyey wuxuu qusiguna lahaay qisadiisu waxay ahayd isagu oo mawsimkii xajka la joogo oo xajkaana mawsimkiisana uu hogaaminayo ka madax yahay cumar bn cabdilcaziiz radia allahu canhu intaan weli amiiru lmu'miniina noqonin ayuu abu saalix samaan wiilkiisoo suhayl la dhihi jiray yaa wuxuu yidhi waxaa soo maray horta cumar ibn cabdilcaziiz baa soo maray markaas dadko dhan u kaceen oo isagoo waxba laga cabsanayn o askari waxba wadanin jacayl ay u qabaan iyo اxtiraam dadka u kaceen oo soo dhoweeyeen markaasuu wuxuu yidhi suhayl baa aabihii ku yidhi aabba waxaan u malaynayaa ninkaa cumar ibn cabdilcaziiz la yidhaha inuu alla jeceliya markaasuu wuxuu yihi maxaad ugu malaysay markaasuu yidhi say dadku u yihiin baan arkay say dadku u yihiin baan arkay on alla jecel yaan u malaynayaa markaasuu aada iyo aada ugu farxay wiilkiisa fahmigiisaasoo wuxuu yihi lilaahi abuq markaasu xadiidkan kale u wariyey waa sax weeyaan sida aad fahamtay oo xadiidkan aban ka maqlay muxuu ahayey abu hurayra aan ka maqlay oo qofkii sidaas ohaa dadka mu'miniinta ay jecel yihiin aad ku aragto waa qof alla jecel yahay marka waxaa jira qof alla qofku alla necab yahayna dadku se u wada necab yahayna markuu meeshuu soo galaba wejiga looga dadbeeya loo necbaysanayo ee qofku soo agmaraaba uga sii jeedsanayo ee dadka mu'miniinta isaga necab yihiin sharkiis iyo waxaas iyo ay u necab yihiin baad ku garanaysaa kii alla jecel yahayna say mu'miniinta u jecel yihiin ayaa lagu garanaya وعن عائشhaةa رضي الله عنها أن رsuل الlه صلى اه عليه وسلم bacثa رaجuلا عalى sariية nin buu diray sariyo madax uu uga dhigay sariyadana guuto jihaad aadaysa baa la yidhaahaayo waxaa sariye lagu magacaabi jiray fii kutubi siira jeiska aanu rasuulku raacin sala allahu alayh waali wasalam ee isagu uu ka haro sariyaa la dhihi jiray haddii uu rasuulku raacana sala allahu alayh waali wasalam waxaa la dhihi jiray ghazw inta badan inkastoo ay jiraan qaar ghazwo lagu magacaabo oo ah haddana aanu rasuulkan la socnay sal l sida ghazwatu mu'ta oo kale iyo marka nebigu sal الlaه alay slam nin buu madax uga dhigay mu'ta uu diray ayuu madax uga dhigay fakana yaqra'u liasxaabihi fii salaatihim salaadooda ilin isaga amiirkoodii ahay isagaa tujinaya imaamu ahaaye qur'aan buu ku aqriyi jiray salaada fayaktimu wuxuu ku khatimi jiray suurad kasta oo aqriyaba ragcad walbaba ku aqriyaba biqul huwa allahu axad qul huwa axad inuu ka dambaysiinay falamaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli اllahi sal ly slm markaas arrinta u sheegay nebigu sal ly slam oo waxay yidhaheen ninkan hebel ahe amiirka iyaga ahaa saasuu yeeli jiray faqaala rasul lah sal l saluuhu liأyi shayin yasnacu dalika waxaad weydiisaan sabku sida u yeelayey fasأaluuhu way weydiiyeen faqaala markaasu wuxu uhi inahaa صifaة الرaحmaan waa alla tilmaantiisii weeye suuradan qabo suuraة اkhlaas la yidhaaho faana uxibu an aqra'a biha inaan aqriyaa baan jeclahay faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wali slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi أخbiruuhu uga warrama u sheega in allaha in allaha tacaala yuxibuhu inuu allana jecel yahay walku isagu alla jeclaaday oo suuradantada alla subxaana watacaala tawxiidkiisa gaarka ah uu aqrinteeda uu jeclaaday inuu isna alla jeclaaday u sheega muttafaqun calayh nin kale isaguna jiri jiro madiina dhexdeedaba ahaayo xaafad imaam ka ahaayo sidaasoo kale isna yeeli jiray oo dowlad kasta oo ragcad ku akriyaba wuxuu haddana ka dambaysiin jiray suurat اlkhlaas markaasi wuxuu yidhi war suuradan kale haddii aad u arkayso inayna kugu filayna iska daayo suurad kale ku akri haddii kale iyada ku dayso maxaa suurad walba ugu daba xiraysa markaasu wuxuu yidhi anugu imaamkiinii baan ahay oo sidaasun baan idinku tujinaya haddaad raalli ka tihiinna waan idan iman baan idiin ahaanaya haddii kalena imaam kale samaysta waa laydinku tegaya marka waxayna u arkayeen inuu yahay ugu fadli badan yahay ninkaasu marka raalliga ku noqdeen markaasaa loo sheegay nebiga salى الlahu عalيه wali wasalam markaasuu wuxuu yihi ina xub kolkuu isaguna uu sheegay suuraddaas waan jeclahay uu yidhi nebigu ku yidhi sal اه alay slam jacaylkeeda ayaa janno ku geliyey jannaad ku gelaysaa jacaylkeeda baabu التaxdiiri min iidaaءi الصاalixiina والضacafati والmasaakiin digniinta la isaga digay dhibidda la dhibo dadka ahlullahiga ee saalixiinta ah iyo dadka ducafada iyo masaakiinta in la dhibo oo lagu taagsado la awood sheegto la isaga digay qaala allahu tacaala wاladiina yuduuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaanan waisma mubiina kuwa dhibaayeen ragga mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka ah wax ay kasbadeen oo dembi ay kasbadeen oo laga gudayo qisaas iyo xuduud iyo tacziiriya laga oofinaya la-aantii faqad اxtamaruu waxay qaateen buhtaanan been abuurasho iyo waisma mubiina dembi waadixa ayay qaadeen kuwaas wa qaala tacaalى faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar idan soo maray وأmا الأxاadiiث fakasiiraة minha waxaa ka mid a xadiiث abu hurayrata radي الlه anه fi lbaabi qabla hada ee ahaa man caada lii waliyan faqad aadantu bilxarb xadiiskaasaa soo gelay meeshan imaanaya wa minha xadiidu sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu asaabiqi fi baabi mulaatafat اlyatiim isaguna oo ahaa mxu aha wa qowli salى اllahu عalيyه wali wslam ya abaa bakrin lain kunta aqbadtahum laqad aqbadta rabbaka xadiidkaasa isna soo gelaya abu bakr ow haddaad nimanka ka caraysay rabbigan oo ka xariisisay ogo وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم man صلىa صلاaة الصبح fahuwa fي diمة الlah qofkii salaada subax tukadaayo ammaankii alle iyo magantii alluu ku jiraaye falaa yطلبنكم الله min dimatihi bshay yaanu alle dimadiisa wax idinka qabsanin oo ha taabanina yani weeyaan qof alle magan u ah faإnahu xaalku wuxuu yaha man yطلبhu min dimatihi bshay qofku magantiisa wax uga qabsado yudrikhu alle waa gaaraya waa qabsanayaa uma yukubhu calى wجهihi fي naari جahanم wejigiisu ugu ridaya xagga naarta ugu ridaya rawaahu muslim waana soo maray raqم miئatayn اثنين وaلaaثiinna waan ku soo maray markaba saddexaadna waa imaanayaa oo wuxuu ku imaanayaa ألف وتسعة وأربعين baabu إجrاء أحكاam الناasi عlى الظاahir wa saraaئirhm ilى الlahi taعaalى dadka axkaamtiisa oo lagu dureersiiyo sida daahirka ay ka muuqato oo baatinkooda iyo waxa u qarsoonna rabbi loo daayo sidaa qof waliba uu muujisto oo lagula mucaamaloodo oo waxba lasii qodqodin wixii u qarsoonna rabbigiis lagu daayo qaala allahu tacaala fain taabuu وaqaamuu الصalaaةa وaatow الزakاة fakhalluu sabiilahum hadday soo noqdaan oo ay tooba keenaan dadkii gaalada ahay awal hore lalahaa la dagaalamo oo kan ku sameeyo oo kan ku sameeyo jid walba isu taago oo alle wuxuu leeyahay hadday gaalnimadii ka soo noqdaan oo shahaadateynka yani waa inay ku dhawaaqaan weya toobadaas wey oo ay salaaddii hagaajiyaan oo zakadaana ay bixiyaan faraha ka qaada wax dambe hawsii raacina وعn iبn cmr رadي الله عanهuma أna rasuul الlahi slى الlaه عalيه وalي وsلم qaal umirtu an uqaatila الnaas waxaa lay faray inaan dadka la dagaalamo xatىa yashhadu an laa ilaha ilا اllah وأna muحamada rasuul الlah ilaa ay ka qiraan inaanu jirin kula caabuda alle mooyaane muxamedna salى الlahu عalيه وalي وasلم rasuulka alle uu yahay وayuqimu الصلاة salaadana ay ka toosiyaan wayu'tu زakاة zakadana ay bixiyaan faإida facaluu dalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii dima'ahum وamwaalahum ilaa bxaqi الإslaam way iga ilaashadeen dhiigoodii iyo maalkoodiiba ilaa islaamnimada xaqooda un mooyaane yani inay galaan wax islaamnimadu ay keenayso in qofka dhiiggiisa lagu daadiyo oo lagu dilo ama adin iyo wax laga gooyo oo dhiig laga keeno ama ay keenayso islaamnimadu in maalkiisa laga qaado oo ay kamid tahay qisaas iyo muxuu ahaye xuduud iyo tacsiir iyo waxyaalaha sidaas oo maalka lagu qaadayo ama nafta lagu goynayo abna ama xubnaha lagu dilaayo wa xisaabuhum calى اllahi tacaala xisaabtaaduna allay la jirtaayo isagaa ku shaqa leh oo hadday arrintaas ay la yimaadeen ay munaafiqnimo iyo dhiiggiina aad ku badbaadiseen ay ka tahay rabbi baa ku shaqa leh alla kuma shaqa leh mutafaq caleyh وعn abi cabdالlahi طاriq bn ashyama radي allahu canhu qala samictu rasuul الlahi صلى اه عليه وsلم yquul man qaala laa ilaha ilا اllah وkafara bima yucbad min duni الlah qofkii yidhaaha laa ilaaha ila allahu yidhaaha man qaala laa ilaha illa allah qofkii laa ilaha illa allahu yidhaha laa ilaha illa allah macnigana waxa weeye wax la caabudoon allah inama jire oo kana kufriya wixii la caabudi jiray ee alla aan ahayn xaruma maaluhu wadamuhu waxisaabuhu cala allah way xaraam noqdeen maalkiisa iyo dhiiggiisuba xisaabtiisana alla ku shaqaday rawahu muslim wacan abi macbad almiqdaad ibn اlaswadi radia allahu canhu miqdaad ibn اlأswad waxaa weye miqdaad ibn camr weeye sida runta lakiin alaswadka intada loo nisbeynayo alaswad ibn cabdiyaguus aلzuhri ninkii mushrig ahaa ee shantii mustahziinta nabiga salى الlaه alيه wali waslm dhibi jirtay ee allana uu yihi ina kafinaka mustahzi'iina aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun ayuu ka mid ahaa marka waxa loogu magac darayna waxaa weeyaan wuu soo korsaday isagu se qurayshi muuna ahayna nin wuxuu ahaa kirjiihoo qabiilada kirda intuu ka yimi oo dhiig uu ku soo galay ayuu xaliif la noqday oo kana marka wiil ka dhigtay markaas qaala wuxuu yihi qultu ya rasul qultu lirasuulillahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allaan ku idhi ara-ayta bal iga waran in laqiitu rajula min alkufaar haddii aan la kulmo nin oo gaalada ka mid ah faqtatalna aan dagaalanno fadaraba ixdaa yadaya bisayf labadayda gacmood midood uu seefta ku dhufto faqatacahu uu gooyo uma laada minii bishajara uu geedii kagabado geed xagga dhanka kale uu ka maro faqaala uu yidhaaho aslamtu lilah allaan u islaamay war waan islaamay uu yidhaaho aqtulhu yaa rasuul اllahi bacda an qaalaha ma dilaya yaa rasuul اllah intuu hadalkaa yidhi dabadeed qaala laa tqtulhu ha dilin faqultu yaa rasuul allah qaطca ixdaa yadaya labadayda gacmood midood buu gooyey uma qaala dalik hadalkaasuu ku dhawaaqay bacda an qaطcha hadduu gooyo dabadeed qaala laa tqtulhu ha dilin fain qatalta waa di aada disho fainahu bimanzilatika qabla an taqtulah isagu wuxuu joogaa darajadaadii iyo heerkii aada joogtay intii aadan dilin wa inaka bimanzilatihi adiguna meeshiisii baad joogtaa qabla an yaquula kalimatahu alatii qaal keligaa aanu dhahay intaanu dhihin siduu ahaabaad adna tahay isaguna si adugu ahay intaadan dilin ayuu yahay muttafaqun calayhi sidaas naas ku noqonayso alimaamu nawwi radi allahu anhu isagaa fasirayo wuxuu leeya wamacnaa annahu bimanzilatika ay macsuumu dembi gaal baad sidaa ku noqotay ma ahee oo mxuahay meeshiisii gashay gaalnimada uu ku asna gaal buu ahaa adiguna muslim baad ahay intii ahay aanu dhihina aadan dilin marka kolkii aad hadalkaa intuu dhahay aad dishayna adaa gaal noqday isna muslim buu noqday sidaas ma aha marka wuxuu leeya wuxuu ka wadaa e macsuumu dam maxkuumun biislaamihi wuxuu noqday nin dhiiggiisa uu xaaraam yahay oo islaamnimo loo xukumayo sidaas aduguna kolka hor ahayd wa macnaa anaka bimansilatihi ay mubaaxu dami bilqisaasi liwarahatihi waxaa tahay ku dhiiggiisa uu bannaan yaho warahadiisu inay ka qisaastaan ay u bannaan tahay laa annahu bimansilatihi fi lkufri inuu darajadiisii xagga gaalnimada ku yaho gaalo ku noqday ma uu ahaa wallahu aclam sidaasu alimaamu nawowi radi allahu canhu uu ku fasiray xadiidkan kale marka waxaa ka muuqata wuxuu weydiinayaa miqdaad radi allahu canhu rasuulka sala allahu alيyه wali wasalam waxaan weli dhicin buu leeyahy haddii uu dhaco waxaas hadduu dhaco ka warran waxyaalaha sidaas oo kale iftiraadaadka ana way nacdaayeen culamaau salaf ridwan ullahi calayhim oo ninka shacbi ahlulciraaq baa aada ugu badnaayo masaa-isha sidaas intay qadaraan ayay isku dayi jireen inay jawaab u helaan markaas eh, culamaa'ulxadiid qaarkooda oo ciraaqiyiinta aad bay masalada u necbaayeen oo waxaa ka ahaa eh, alimaam shacbi radi allahu canhu oo wuxuu ku magacaabi jiray araytiyiin buu ku magacaabi jiray oo wuxuu dhihi jiray masjidkiibay innacsiiyeen nimanka araytiyiintiihi oo xataa musquulsha gurigay kolay ku tahay midaata necbaana bay ka dhigeen taasi waxaa weeyaan masaa-isha baciidada ahee aan camali aan ahayn inay dhacaysaba aanay macquul ahayn ama ayna qariib ahayn ama wax qofka qabsan kara oo dhici kara taas marka iyada inuu xukunkeeda haddii ay ku qabsato inuu sii su-aalo intaasu dhib malo leannu waktigaas wakti jihaad buu ahaayo gaalada dagaalkeeda ay socdaan marka inay arrintaas oo kale ay qabsato miqdaad radiallahu canhu wax dhici kartay ba ahayd sidaa daraaddeed ayuu u waraysanayaa kanna waxaa la mid a ah axaadiis aan hadda ka hor soo maray oo abu dar alkifaari iyo abu muusa alashcari iyo radia allahu canhu kolkay rasuulka waraysanayeen sala allahu alay waslam camallada ka ugu fadli badan hadba kolkuu yidhaaho kaasaa ugu fadli badan ee waxay dhahayeen bal ka warrankaa hadduu kari waayo see buu yeelayaa meelaha sidaas oo kale ah ee waxaa wuquuciisu uu dhow yahay ee wax dhici kara uu yaho qofka qabsan kara ah. wuxuu lamid yahay sidii wax dhacay oo kale oo isaga su-aalkiisa in intaana qofka qabsanin uu sii cilmigiisa sii ogaado waa fiican tahay laakiin waxyaale iftiraadaad iska baciide ah taas oo waqti lumis ah kuwaas weeye kuwa aan macnaha aan lahayn ee ay necbaayeen su-aalka kafarka su-aalka la necbaa ee xadiidkana ay kusoo mareen wallahu aclam wa can usaamata bni zaydin رضي الله عنهما قال بعثnaa رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم إلى الxرقة من جuhaynة rasuulka allah noo diray anagu oo sariyo ah qabiilada xuraqo la yidhaaha juhayno qabiilo ka mida ah faصabaxna الqومa عalىa miyaahihim nimankii baan ku waabadisanno aroortii hore aan ku weeraray biyahoodii iyagoo dul deganoo xoolahoodii waraabsanayo balaxsi ku jira walaxiqtu ana warajulu min alansaari rajulan minhum aniga nin ansaareed ayaa gaadhnay oo intaan xaydhsannay baan qabanay soo eh, aan soo gaadhnay nin iyagii ka mid ahoo cararay oo hortii horena aad ragga u laayay saxaabadii aada u laayay ninkaasoo uu goostay labada nin ay goosteen inay ka qabtaan muslimiinta sharkiisa ka qabtaan ayay cayrsadeen marka markay ku <clears throat> soo dhowaadeen falamaa gashiinaahum markaan soo kuurinay aan soo gallay yuu qaali wuxuu yihi laa ilaaha illa allah fakafa canhu اlansaariyu waa ka joogsaday ninkii ansaareed waa ka da'weynaa usaamo oo isagu waa ka joogsaday kolku ashahaatay wa tacantuhu birumxi warankaygii baan ku tumaatiyey xataa qataltu ilaah ka dilay usaama radiallahu canhu nin aad u daayar buu ahaayo ninkan kadana marka cadow u qabay oo siduu muslimiinta u galay buu arkaayey oo oh, isma aanu xanan karin oo marka ninkii waa dilay falamaa qadimna almadiina markaan madiina nimidaan soo noqonnay balaga dalika annabiya sala allahu alayh waali wasalam arrintaasuu rasuulka alle iyo soo gaadho waa loo sheegay kolkii loo warbixinayey faqaala lii markaasu wuxuu yidhi yaa usaama aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah miyaad dishay intuu laa ilaaha ila allahu yidhi dabadeed isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay qultu yaa rasuula allahi inamaa kaana mutacawidaa yaa rasuula allahi ninkaasi wuu ku gabanayay oo muxuu ahay yaan lagu dili muraace ka dhab ma aanay ahayn qaala lii markaasu wuxuu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi aqataltahu bacda ma qaala laa ilaaha ila allah waa su-aal isticdaam iyo la yaabid iyo canaan ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay buu igu celiyey famaa zaala yukariruhaa maanu ka zuulin inuu ku celceliyo xataa tamanaytu ilaa aan ka jeclaystay أني لم أkن أسلمت qبلa ذلiكa اليوم inaanan إسلاamiba ahayn maalintaa ka horow laa إلaaha ilا الlah yidhi baa dishay buu ugu celcelinaya ugu celcelinaya ugu celcelinaya oo wax kasta oo ugu cudur daaraba ya rasuul الlahi inahu kana mutacawidan ya rasuul الlah ina kana yakaafu الsilaax ya rasuul الlahi ina awjaca fi lmuslimiina waqtala fulana wa fulana wa fulan inta oo dhan midna kama aqbalaynine ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baa dishay inbuu ugu celcelinayay riwaa kalena waxay tidhaahaa muxuu ahay kolkuu yidhi ya rasuul اlah istغfir iyo wuxuu yidhi waman laka bilaa ilaha ila اllah ida jaءat ywma alqiyaama laa ilaaha ila allah xageed ka gelaysaa marka maalinta qiyaamaha timaado iyadoo kala dooya halkaasu u dhaafi waayey nebigu sala اllahu alayh waali wasalam aada iyo aad buu canaantay marka halkaana waxaa ka muuqata usaama radia allahu canhu mutaawil buu ahaa yani mujtahid buu ahaa kuma aanu dhiiranin in uu arkaayo inuu muslim yahay dilkiisa ma aanu ku dhiiranine nin uu arkaayo inuu beenaalo yahay oo yaan lagu dilin uu leeyahay oo buu marka taawiilkaasi ku diray maca dalika rasuulku sala allau alay slam ma aanu u garaabin ee wuxuu rabay kolba hadduu laa ilaaha ila allahu yidhaaho sidii ninka ansaareed uu yeelay ee uu ka joogsaday in lagaga joogsado daahirkiisaasun laga aqbalo sirtiisa iyo qalbigiisana alla loo daayo ilan nebigu sal alla alay slam wax badan buu ku celceliyey wa xisaabuhum cala allahi tacaala saasuu rabay nebigu sala allahu alayh waali wasalam usaama radiallahu canhu xadiidkan kada wuxuu wariyey munaasabad buu ku wariyey oo waxay ahayd markii ay dhaceen fitantii ugu horreysay dadka muslimiinta ah dhex maray ee dagaaladii ugu horreeyey muslimiinta dhex maray ay dhacayeene loo baxayay dagaalkii yowmuljabal ayuu cali allahu canhu ka dalbaday usaame inuu gacan siiyo markaasuu usaamana u cudur daartayoo wuxuu yidhi haddii aad gelin lahayd gacantaada abeeso afkeed ama libaax afkii aada gelin lahayd waan kula gelin lahaa gacantayda laakiin nin baan beri sidaa u dilay oo saa ay u canaantay nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam oo maalintaa intii ka dambaysa qof muslima inaan xaq iyo xaqdarra midna ku dilin ayaan goostay markaa alina radi allahu canhu waa u cudur daaray oo waa uu ka tegey markaas saxaabada qaarkood oo sacdi ibn abi waqaas ay ka mid ahaayeen kolkii fitnadaas lagu jiray usaamay fiirsanayeeno wuxuu dhihi jiray nin uu usaama dila oo la dagaalamo mooyaane nin kale anu lama dagaalamaayo laa aqtulu rajula xataa aqtulahu hada albaطin ayuu dhihi jiray radia allahu canhu markaas waanadaa rasuulka sal l sl iyo canaantiisaasaa ah, si aad iyo aada qalbigiisa u gashayoo markaasuu dagaal muslimiinta dhex marayaba xataa isagoo u arkaayo cali inuu xaqa ku taagan yaho laga gardaran yahay uu qof xaq ku taagan oo mu'mina taageeradiisa waxaa kala rajaxnaatay qofka shahaadanaya dilkiisa muttafaq عalayhi wa fii riwaayatin faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi aqaala laa ilaaha ilا اllah waqatalta man laa ilaaha ilا اllahu buu yidhi hoo dishay qultu ya rasuula allah inamaa qaalahaa khawfa min asilaax hubka kacabsi uu ka cabsanayo buu yidhi mooyaane ka dhab maahayn qaala afalaa shaqafta can qalbihi maxaad qalbigiisa u jeexi weyday xataa taclama ilaa aad ka ogaato aqaalaha am laa inuu sidaa u yidhi ama ama ama aanu ahayn inay ka dhabtahay in kale maxaad u hubsan weyday weeyaan famaa zaala yukariruhaa xataa tamanaytu annii aslamtu yowmaidin afalaa shaqafta can qalbihidaa marka uu leeyahay macnahaysu ma aha sida ay kuwan hadda takfiirka iyo isku magacaaba ay u fasiranayaano nebigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu farayaa usaame wuxuu farayaa inuu imtixaano oo qofka ashahaata ilaa la imtixaano oo la ogaado in ashahaadadiisaasu sax ay tahay lagama aqbalayo taas macnaheedu ma aha ee waxa weeyaan sida ay shuraaxda oo dhan ibnu xajar iyo nawowi iyo kayrkoodba ay ku fasireen waa tacjiiz iyo canaan weeyaanoo qalbigiisa haddii aad mxu aad ogaatay waxa qalbigiisa ku jira maxaad qalbigiisa u jeexi weyda hoos ugu dhici weyd maadaa yani qalbigiisa miyaad jeexi kartaayoo waxa qalbigiisa ku ogaa ku jira ogaan kartaa yani ma ogaan kartid weeya haddii ay sidaa tahay oodan marka ogaan karinna inaad daahirka kaga gaabsato ayay ahayd waa kii nebiguna salى الlahu عalيه wasalam arrintaas arrin lamida uu yidhi inii lam umar an an anqida can quluubihim walaa an usaqida buطunahum inaan qalbigooda jeexo qalbigooda hoos usii gala laima amrin marka usaame ma amraayo inuu isagu imtixaano oo waxa qalbigooda ku jira uu imtixaan ku soo saaro ilan isagaba lama amrin waxaan isaga la amrinna ma amraayo ummadiisa salى الlahu عalيh waalih wasalam ee waxa weeyaan usaamu cajis gelinaya oo ku canaananaya wuxuu leeyahay ma adaa qalbigiisa geli kara oo ogaan kara waxa qalbigiisa ku jira maxaa daahirkaa uga qabsan weyday marka masalada aad iyo aad bay waadix ugu tahay arrimahaasoo qof alla qofkii ashahaataba horta hore waa laga aqbalayaa ashahaadadaas oo muslim baa lagu tirinayaa ilaa lagu ogaado wax cad oo aan ta'wiil iyo shaki midna aqbalaynin oo laa ilaaha illa laahuga ku bid ah lagu ogaado oo u caddaysto marka laakiin kolkaa hore waxba lama imtixaaniyo alxuraqa bdm الxaaء الmhmlة وفتح الrا bطn min juhayna alqabiilaة الmacruufa qabiilada juhaynaha la yaqaano qabiilo ka mid ah yaa xuraqa la dhihi jiray qowluhu mutacawida ay muctaصima bha min alqatli dilkuu iskaga iskaga ilaalinayey laa muctaqida lahaa mid caqiidaysanaya oo arrintaa rumaysanaya ma aanu ahayn usaamana marka sababta uu isagu ugu maleeyey waxay ahayd ninkaas ficilkiisii hore intii hore ee uu nabadda ku jiray ee aanu qirqir naftiisu ayna gelin ma aanu shahaadanaynin markii la qabanayo ee seeftii kor loogu qaadayo warankii ayuu shahaatay marka taasu waxay noqon karaysaa sabab uu ugu maleeyo usaama wamaca dalika rasuulu salى الlahu عalيه wali waslm ma aanu u cudur daarin وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم bacثa bacثا min الmسلimiin إilىa qowmi min الmuشhrikiin jeish buu diray muslimiinta ka mida yuu niman mushrikiinta ka mida u diray oo inay la soo dagaalamaan falama اltaqow markay kulmeen iska hor yimaadeen kaana rajul min الmuشhrikiin nin mushrikiinta ka mida baa wuxuu ahaa إidaa شhaaءa markii uu doono an yaqsida ilىa rajuli min الmuslimiin inuu abbaaro qof muslimiinta ka midaba qasada lahu faqatalahu waa dilaya qofkii muslimiinta ka mid aho ninkaa dil u sidaaba intuu u rooraa buu dilayey waa ninkii isaga ahay usaama uu dili doono isla qisadii weeyaan wa أna rajula min almuslimiina qasada gaflatahu nin muslimiinta ka mid ah ayaa deg mxuaha degnaantiisa u qasday oo inuu dagnaan ka helo oo haadsado ayuu doonay wa kunaa نتحadث أنه أsاmaة bnu zaydin radia الله anhu عنهma waxaana ku sheekaysan jiray ninkaasu inuu أsاma ibnu زaيد uu yahay فلما rafaca السayف markuu seeftii kor ugu qaaday riwaada horena waran bay ahayd marka inay hal qiso tahay bayna u eg tahay marka yani silaaxun baa laga wadaayo taawiinkooda marka macnihii buu ku warinaya ayuu qaala ninkii wuxuu yihi laa ilaha ilا اllah faqatalahu waa dilay usaama fajaءa albashiiru ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wali wasalam qofkii jeiشhka ka soo hormari jiray ee bishaarada loogu soo diri jiray baa u yimid rasuulka alla salى اllahu عalيyه wali wasalam inuu u bishaareeyo muslimiinta iyo rasuulka salى اllahu عalيyه wali wasalam fasa'alahu waa waraystay wa akbarahu waa u warramay xataa akbarahu khabra الrajuli kayfa sana ilaa uu uga waramay ninkii warkiisii iyo siduu usaama u galay iyo siduu markaas u yeelayey fadacaahu waa u yeedhay fasa'lahu wuu weydiiyey faqaala wuxuuna yidhi lima qataltahu maxaad u dishay faqaala yaa rasuula allah awjaca fi lmuslimiin muslimiintii buu xanuujiyey waqatala fulaanan wa fulaan hebel iyo hebel iyo hebel buu dilay wasamaa lahu nafaran koox muslimiinta ka mid aho ninkaasi uu laayey ayuu uga warramo u magacdhabay falamaa xamaltu calayhi markaan hujuumay markaan soo weeraray ya wa inii xamaltu calayhaa waan weeraray ninkaasi waan hujuumay falamaa ra'aa sayfa markuu seeftii arkay yuu qaala wuxuu yidhi seeftaasu inay seefta usaamata iyo ninkii la socday ka joogsan jiray seeftiisa inay tahan waa iska soo roda yuu wuxuu yihi laa ilaha illa allah saasaan marka dee u dilay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wala slm rasuulka alla wuxuu yidhi aqataltahu oo ma dishay qaala nacam qaala fakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allahu idaa ja-at ywma alqiyaama seed ku samaynaysa seed ka yeelaysaa laa ilaaha illa allah markay maalinta qiyaamaha timaado ay kula doodayso iyadu qaala yaa rasuula allah istaqfir lii alla inuu iga dhaafo alla iga bari qaala wakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allahu idaa ja-at ywma alqiyaama laa ilaha illa allahu seed ka yeelaysaa istikfaartayda adoon baan ku istikfaarsadee laa ilaha illa allahuna xaggee ka gelaysaa fajacala laa yaziidu عalى an yaquula kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allahu ida jaءat ywma alqiyaama wuxuu nebigu bilaabay inaanu waxba ugu darin inuu hadalkaa ku celceliyo wax kastoo uu shaama ku cudur daartaba aanu ka aqbalin rawahu muslim وعn cabdاللahi بn cطبة بn masعuudi radي الlه عanهu qaala samictu cmر بن الخطاaب radي الlه عanهu cutbaة بn masعuud wa cabdاللahi بn masعuud walaalkii marka wiilu dhalo taabiciya baa wuxuu ley samictu cmر بن الخطاaب radي الlه عanهu yquul ina naasa kanuu yu'kaduuna biاlwaxyi fii cahdi rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wali wasalam dad baa lagu qaban jiray waxyiga lagu qaban jiray oo waxyi uu kusoo degi jiray oo beenta iyo munaafiqnimada qalbigooda ku jirta lagu kashfin jiray oo sidaa loogu qaban jiray wa ina alwaxya qad inqaطac waxyigii waa go-ay oo qof mar dambe waxay lagu sheegayo hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq la dhahayaayo ma uu diro وإنmaa نأخذكم الآن بma ظahara lana min أعmaaliكم maanta waxaan idinku qabanaynaa oon idinkula mucaamaltamaynaa wixii noo muuqda ee camalkiina ah faman أظhara lanaa خayrا qofkii wax khayr iyo wanaag noo muujiya aminaahu وaqarabnaahu waan aaminaynaa oo waa soo dhoweynaynaa oo ku jeclaanaynaa oo walaalkayaa inuu yahay baan ku tirinaynaa walaysa lanaa min sariiratihi shay baatinkiisana anagu waxba kuma leeyin ee qalbigiisa ugu qarsoon rabbigiisa ayaa ku shaqale annagu waxba ma baarbaarino allahu yuxaasibuhu calىa sariiratihi allaa kula xisaabtamaya waxa baatinkiisa ah waman adhara lanaa suuءan lam na'manhu walam nusadiqhu wain qaala ina sariiratahu xasana qofkii wuxuu noo muujiyana ma aaminayno oo kama rumaysanayno haba yidhaaho ana qalbigay waa wanaagsan yahay qalbigay waa wanaagsan yahay haba yidhaaho kolba hadduu camalkiisii xun yahay anagu xumahaa nooga muuqda un baan kula dhaqmaynaa oo waa fogaynaynaayo waa tuhmaynaayo wixii dembi ah u galay waa ku ofinaynaa rawax albukhaari taas marka amiiru اlmu'miniin radiallahu canhu ku khudbeeyey ayaa qof walbaba in uu qabsada ay waajibtahay qofkii khayr iyo wanaaguu ku arko uuna waxba maxaa u qarsoon iyo waxba sii dhihin qofkii xumo uu ku arkana xumahaas inu kula maamulo oo hadduu isagu yidhaahdo maxaad ka ogtahay qalbigeed maxaad ka ogtahay maal qalbigaada hadduu fiican yahay camalkaagaa fiican lahaa fiicnaan lahaa baa la dhahayo baab alkhawf alla ka cabsiga qaala allahu tacaala waiyaaya farhabuun aniga oo keliya uun iga baqa qof kale haka baqina wa qaala tacaala ina batsha rabbika lashadiid rabbigaa qabashadiisu waa daran tahay rabbi ciqaabtiisu wa qaala tacaala wakadalika akdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu alimun shadiid sidaas uun weeyaan yani sida aayadaha hore lagaga soo warramay dadadda halaagin looga soo sheegay sidaasoo kaleyn tahay akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa ciqaabtiisu sidaas weeyaan uu u halaagaayo siduu dadkaa uu ka soo warramay u halaagay u burburiyey yuu u halaagaa alquraa mxua reeraha idaa akhada alquraa markuu qabto reeraha uu qabto wahiya daalimatun iyaduna ay tahay mid dulmi samaysay dulmiga horta waxa ugu weyn kufriga ugu weyno marka waxa la sheegaya dulmiga la sheegaya ma kufri baa laga wadaa mise dulmiga kale ee addoommaha la dulmiyaa laga wada aayadbu alla wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala dadku inaanu alla u halaagin